bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul lilcallaama الshaykh moxamed bni صaalix alcuthaymiin raximah اllah xukunka takliifiga ayaan joognay xukunka guud ahaan waxaan sheegnay in laba loo qaybiyo xukun <clears throat> takliifiya iyo mid wadci ah alxukmu الtakliifiyu shan ayuu ahay waxaan ka soo baxnay alwaajibu wاlmuxaramu wاlmanduubu wاlmakruuh mubaaxi ayaan dhexda uga jirnay ayb xukunka wadcigaana waa soo qaacidaynay gadaalna waa noogu imaanayaa in sha allahu tacaala ayb waxa uu yidhi wlmubaaxu luqatan wاlmubaaxu mubaaxa luqatan xagga luqada almuclanu weeyaan shayga la ogeysiiyey waalma'duunu fiihi shayga la idmay ayaa luqada lagu yidhaahdaa abaaxa fulaanun ay aclana wasilaaxan isilaax ahaana maa laa yatacallaqu bihi amrun maa shay weeyaan laa yatacallaqu bihi ounan ku xirnayn aanu ku tacalluqin amrun amar walaa nahyun nahyina uusan ku tacalluqin lidaatihi iskiis uusa ugu tacalluqin lidaatihi markuu leeyahay wuxuu ka ixtiraasayaa ligayrihi oo shayga mubaaxa ah shay kale oo kayrkiis ah oo la xidhiirsaday darteed waa ku faa'iidayn karaa amar iyo nahyi sida u keeni doono in shaa allahu tacaala oo shaygan awal waa mubaax buu ahaa iskiisoo u bannaanay hurdada hurdada sideedoo u bannaanayd laakiin haddii shay kale hurdadiisaas marka uu hurdaayo si uu qiyaamuleyl ugu soo tooso oo cibaadada nashaad oo ugu helo shay marka uu si uu ugu helo yacnii eh, eh, macnahaas la xidhiirsaday darteed shaygii mubaaxa ahayd de wuxuu la noqonayaa markaas shaygan marka la xidhiirsamay qaacido ayuu sheegi doonaa alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid ou dhihi doono wasilaaxan maa laa yatacallaqu bihi amrun waa waxaan amar aanu ku tacalluqin walaa nahyunna uunan ku tacalluqin lidaatihi sidiisa uunan ugu tacalluqin hurdo iyo cunto markay sideeda tahay amar iyo nahyi kuma tacalluqo laakiin marka ay tahay yacnii marka ay macno kale uu la xiriirsado wuu ku tacalluqayaa dabcan kalakli cunto oo kale fii ramadaana ramadaan dhexdiisa leylan habeen wax la cuno bisha ramadaan habeenkii in wax la cuno sideeda waa u bannaantahay waa iska mubaax laakiin haddii uu la xidhiirsado macno kale oo ah yacnii qofku inuu yacnii taqawi cuntada uu u cuno oo maalinka dambe ugu xoogaysto ramadaanka imaanaya uu u xoogaysto oo kale iyo waxyaabaha noocaa markay la xidhiirsanto xukun kale ay yeelanaysaa faharaja biqowlinaa marka shayga mubaaxa ah marka la leeyahay ama ibaaxadu dhowr baxdi baa ku jirta oo in la ogaado u baahan mubaaxu awalan waxaa laga hadlaa ibaaxadu xugun takliifiya miyaa mase ma aha annagad waxaan qaybinayna waa xukunka takliifiga annagana lagu kallifay xugun ibaaxadu marka xukun takliifi a ah miyaa mase ma aha tacriifkan hadda sida uu leeyahay maa laa yatacallaqu bihi amrun walaa nahyun amarna kuma tacalluqo oo samayna laguma dhihin waajib ahaan iyo sunno ahaan ha samaynina ma lagu dhihin xaaraan ahaan iyo karaaha ahaan laguma dhihin dee see takliif ugu tacalluqaa marka waa yahay haddii takliifku waa amar iyo nahyi labadaa un soo maha wax lagu faray iyo wax lagaa reebay shayga mubaaxa ahna wax lagaa reebay iyo wax lagu faray midna kuma tacalluqaa lagu yidhi idan axkaamta takliifiga amaba ku jira marka saasaa ka soo baxaysa tacriifkan sheekhu uu tilmaamaya walidaalika culammada qaar xukunka axkaamta takliifiyada ah afar waayay dhahay waajib iyo manduub xaraam iyo makruuh maxaa yeele waxaa ku tacalluqo waajibka iyo manduubka maxaa ku tacalluqo amarka waxay wadaagaan dalab dalabay wadaagaan labadaba waa lagaa dalbay waajibkana samay baa lagu yidhi si adag ayaa lagaaga dalbaday xaaraantana ka tag baa yanii manduubkana waxaa lagu yidhi sameey laakiin si aan aad jaazim u ahayn baa lagu faray shayga sunnada ah xaaraanta iyo karaahadana xaaraanta ka tagaa lagu yidhi waa tarki si adagaa lagu yidhi oo jasmi ku jiro karaahadana waxaa lagu yidhi ka tag laakiin haddaad samayso dembi melihi mubaaxii laakiin xaggii xagga midna ma gelaayo amarna ma ahan nahyina ma ahan bina'an calaa dalika marka mubaaxu axkaamta takliifiyada ah ka mid ma ahan saasay culamo badan oo muxaqiqiina ay yidhaahdeen meeshaan marka maxaa loogu soo daray waxaa loogu soo daray bay yidhaahdeen keliya uun yacnii waxaa loogu soo daray un keliya in taqsiimka unbaa marka lagu ayaa ayaa lagu lagu kabaayey amaa yacnii xagga macnaha xukun takliifiya ma aha ibaaxadu midda labaad waxay tahay markaan leenahay ibaaxadu xukun takliifiya ma ahan waa haddii iyada iskeed markaan ka hadlayno laakiin shaygii mubaaxa ahaay hadduu ka dhalanayo aara xaaraam ayuu keenayaa shaygan waa mubaaxo laakiin wuxuu ku gaarsiinayaa xaaraam shaygan waa mubaax laakiin waajib ayaan la gaari karin ilaa in isaga la sameeya ma ahane maxaa la dhahayaa markaas waxaa la leeyahay alwasaa'ilu lahaa axkaamu اlmaqaasid shaygan mubaaxa shalay ahay hadduu ka dhalanayo ama uu ku gaarsiinaayo xaaraam isaguna xaaraam buu noqonayaa markaas axkaamtii takliifi uu gelaa shaygan maalan mubaax buu ahaa maanta waa mubaax laakiin wuxuu ku gaarsiinayaa waxay tahay shay waajiba kaaga xiran ibaa mubaaxan ibaaxadaani ayaa waxaa ku xirmay shay waajib ah maxay isku bedeleen marka iyadana waajiba isku bedeleen waa midda ay dhahaan maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun taa iyaduna marka sidaa u qaado baxdiga labaadee ibaaxada ku jiraa waxay tahay alfaad alfaaddeeda ibaaxadu alfaad ma leedahay waxyaabo mutaraadifaado iyada lagu garto alfaad badan bay leedahay waxaa ka mid a ah lafdu alxalaal alxalaal waxay ka dhigan tahay ibaaxa rafcu اljunaax maalan waxaa lagu yidhi walaa junaaxa calaykum ayaa uu ku yimid oo kale laa junaaxa calayka laa xaraja calayka waa mubaaxa laga wada waa alfaadda ibaaxada lagu fahmo wاlidinu idin ilaahay sidaa sidaabuu idiin idnay uu idiin idmay idin sharci iska ibaaxo cafwi takhyiir waxaasoo dhan alfaad ibaaxa kutusaysa ayb baxdiga saddexaadee ibaaxada ku jiraa waxa uu yahay ibaaxada meeqaa loo qaybiyaa laba qayboodaa loo qaybiyaa ibaaxatun sharciyatun wa ibaaxatun caqliyatun ibaaxa sharciya iyo ibaaxa caqliyaa jirta ibaaxada sharcigaa waxay tahay waa midka nas uu ku soo arooray shaygaanu inuu mubaax yahay nas aayad ama xadiid ayaa waxay tilmaantay shaygan isaga ah inuu mubaax yahay ibaaxa sharciyaa la yidhaahdaa middaa iyadan ibaaxa caqliyana waxaa la yidhaahdaa baraa'a alasliya waxa la yidhaahdaa shaygan maalan nas banneeyey ma jiro cibaadana ma ahan laakiin wax xarimayna lama hayo soo mubaax ma ahan marka nas adiga kuu banneeyey oo yacnii kuu baneeyey oo shaygan waa kuu mubaax ku yidhi ma jiro nas kaa xaaraantinimeeyeyna ma jiro ibaaxada noocaas waxaa la yidhaahdaa ibaaxatun caqliya mararka qaarna usuuliyiintu waxay dhahaan ama fuqahadu albaraa'atu اlasliya maalan waxaa lagu leeyahy shaygaas iyo shaygaas waa mubaax daliilkiis waa maxa baraa'a asliya ku dareertay baa lagu leeyahay baraa'a asliya ayaa ku dareertay asalkuna waxaa weeyaan alaslu fi اlashyaai alibaaxa ashyaadan adduunyada taallo waa kuu bannaantaha inaad isticmaasho huwa aladii khalaqa lakum maa fi اlardi jamiican ilaahay yacnii dhulka korkiisa waxa oo dhan bani aadamka u abuuray sidii aad ku shaqaysataba waa kuu bannaan tahay haddaan adiga lagaa xarimin middaa marka waxaa la yidhahdaa ibaaxada noocaas baraa alasliya la yidhahda marka ibaaxa caqliya iyo ibaaxa sharciyaa jirta tafriiqan iyo kala yacnii taqsiimkan muxuu faa'iido leeyahay taqsiimkan wuxuu faa'iido leeyahay marka naskiga laga hadlayo baabu naski taqsiimkan faa'iidou yeelana faa'iidadiisu waxa ay tahay ibaaxadii sharciyada ahayd haddii la bedelo oo ay timaado taxriim ayaa yimid ibaaxa sharciyaa jirtay taxriim baa ka daba yimid maxaa la dhahayaa waa la nasakhay baa laleeyahy ibaaxadii sharciga ahayd laakiin ibaaxa caqliya naski ma ku dhici karaa iyada maya maalan khamrada khamrada xalaalay ahaa jirtay soo maaha intaan qur-aanku xarimin nas oo waxmaa jiray khamrada xalaaleeyey maa jiro qur-aanka nas dhahayo khamradu xalaal bay ahayd ma jiraan ma jiro laakiin maxay xalaal ku ahaa jirtay ibaaxa caqliya oo baraa al asliyay ku bannaanayd khamrada markii hore aayad baa timid yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaamu rijsun min camali الshayطaani fاjtanibuuhu lacallakum tuflixuun aayaddaas waxbay nasakday maa la dhahayaa marka may waxa ma nasakhin maxaa yeelay markii horeba khamrada sharciga ma banaynin ee ibaaxadii asalka ahayd bay ku bannaaneed haddii iyada marka la bedelo naski la dhihi maayo laakiin shay sharcigu markii hore waa bannaan yahay yidhi haddana haddii laga daba yimaado la xarimo naski baa ku dhacay baa la dhahayaa iyada tafriiqa marka halkaasay ka yeelanaysaa baxiga isaguna marka ibaaxada halkaasu marka ku saabsan yahay wuxuu yidhi wاlmubaaxu mubaaxa luqatan luqa ahaan almuclanu weeyaan shayga la iclaaniyo wاlma'duunu fiihi kan la idmo waاsilaaxuna maa laa yatacallaqu bihi amrun waa waxaan amar ku tacalluqin walaa nahyu nahyina aanu ku tacalluqin lidaatihi iskiis uunan ugu tacalluqin kalakli cuntada oo fii ramadaana la cuno leylan habeennimo la cuno fakharaja biqowlinaa waxaa ku baxay maa laa yatacallaqu bihi amrun alwaajibu iyo almanduubu waajib iyo manduub baa ku baxay maxaa yeeley waajib iyo manduub iyagu amar baa ku tacalluqa soo maa iyaga maa laa yatacallaqu bihi amrun maxaa ku baxay alwaajibu walmanduubu maxaa le waajibkiiyo manduubku waa lays amray ayaga wakharaja biqowlinaa walaa nahyi waxaa ku baxay almuxaramu walmakruuhu shayga xaaraamta iyo karaahada ilaa karaahada iyaga nahyi baa ku jira soo maha labadaabaa ku baxan wakharaja biqowlinaa lidaatihi aan leenahayna maabaa ku baxay low tacallaqa bihi hadduu ku tacalluqi lahaa wakharaja biqowlinaa lidaatihi aan nidhi waxaa ku baxay maa shay low tacallaqa bihi amrun amar hadduu ku xirnaan lahaa uu ku tacalluqi lahaa likownihi uuna ugu tacalluqi lahaa ahaanshadiisa darteed wasiilatan uu yahay wasiilo lima'muurin bihi shay laysfaray oo u yahay ow amase nahyin nahyi ayb maa low tacallaqa bihi nahyun ow nahyun ama nahyi shay layska reebay wixii uu ku tacalluqo likownihi ahaanshadiisana uu ugu tacalluqi lahaa wasiilatan wasiilo uu yahayo limanhiyin canhu shay layska reebay uu u yahay fa inna lahu maxaa yeelay kan jawaabtii waa tan fa inna lahu wuxuu leeyahay midkaa isaga ah xukma maa shay xukunkiis kaana ahaa huwa isaguba wasiilatan wasiilo oo u ahaa lahu isaga oo min ma'muurin shay laysfaray ah oo manhiyin wax layska reebay ah walaa yukhrijuhu daalika ka bixin maayo arrinkaasna kaagaas ka bixin maayo can kownihi ahanshadiisa mubaaxan uu yahay fil asli hadalkan tarkiibkiisa xoogaa rakaakaa ku jirta laakiin macnaha guud marka la fahmo u sahlanaanayaa macnaha uu leeyahay waxay tahay kelmaddan lidaatihi markaan leennahay shayga mubaaxa ah shayga mubaaxa ah sida hurdada oo kale sideeda iyada amarna uguma tacalluqo nahyina uguma tacalluqo habeenkii intaasoo saacadood ha la seexda laysma dhihin yaan la seexanina laysma dhihin iyada laakiin mararka qaarkood shaygii mubaaxa ahaabaa wuxuu u noqonayaa dariiq waajib lagu gaaro ama dariiq xaaraam lagu gaaro noqonaya markaasaa waxaa la dhahayaa marka shaygii mubaax ahaabaa waxaa la siinayaa xukunka shayga uu ku gaarsiinayo hadday xaaraam ahaydna waa xaaraam baa la leeyahay hadday waajib ahaydna waa waajib baa la dhahayaa taasoo kale marka waa marka qaacidada alwasaa'ilu lahaa axkaamu اlmaqaasid wasaa waxay leedahay maqaasidda axkaamteeda shaygan waa wasiilo wuxuu ku gaarsiinayaa maqsad maqsadka uu ku gaarsiinayo iyo meeshaas ayuu la xugun noqonayaa ayb maalan shaybaa waxaa weeyaan sideeda u bannaan tusaale haddaan soo qaadanno aalihada gaalada ay caabudaan ee ama asnaamta ama dhagxaanta iyo waxa la midkaah in wax laga sheego ama la caayo sideeda iyada xugun gaaroo ku jira ma laha laakiin marka la caayo oo gaalada agtooda asnaamtooda lagu caayo waxay sababaysaa inay iyagu ilaahay caayaan soo maa meeshii marka waay marka waxa ay gaarsiinaysa marka la fiiriyo yaa waxay keentay in la reebo oo alla u dhahay walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu llaha cadwan bigayri cilmi wahaakadaa shaygii maalan fuqahada waxaad ogtihiin xaaraamta qofku haddii maqsadkiisu xaaraam uu yahay dariiq kasta oo uu ku gaarayo xaaraamtaas waa ka xaaraamo waa laga daboolay ayb waajibku asaguna halkaas ilaa xusullada in la dhaqo weysada marka la joogaa waajib ah. laakiin xusulkii lama taxqiijin karo in la dhaqo isaga dhammaantiis ilaa wax ka koreeya in la dhaqo ma aha xukunkii marka in xusulka korkiisa la dhaqo awal wuxuu iska ahaa wax iska mubaaxa haddaad doonto xusulkaaga korkiisa ilaa intaas waa dhaqi kartid laakiin haddaan la gaari karin in xusulladii la dhaqo waajibka ahayd ilaa in wax ka koreeya la dhaqo ma ahane xukunkii marka ibaaxada waa ka baxaya wujuubu gaaray maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib ay leeyihi qaacidadan marka alwasaa'ilu lahaa axkaamu اlmaqaasid wasaaishu waxay leedahay axkaamta maqaasida shaekhulislaam ibnu taymiya kitaabka layraa ikhnaa-iyada wuxuu dhahaa baabka xaaraamta maqsadku hadduu xaaraam yahay qaacidadan wax laga istihnoonayo laga reebaayo malaha qasad xaaraam ah haayo yacnii xaaraam ah wasiilo kastoo lagu gaaro iyadan waa xaaraam laakiin marka loo yimaado shaygii waajibka ama sunnada ahay ma waxaa la dhihi karaa shay kastoo waajiba ama sunno ah dariiqo kastoo lagu gaaraa waa bannaan tahay ama waa waajib miyaa la dhahay waa sunno maya waa loo fiirsanaa marka shaygan adiga ilaahay ku faray waajibka uu kaaga dhigay ama sunnada kaaga dhigay haddii dariiqo mucayan oo lagu gaaraayo laakiin sharcigu xarimay ay jirto waa laga dheeraana maalan haweenku inay xajiyaan waa lagu waajib yaala soo maaha laakiin xajkoodaas wasiilo ay u maraan yaa jiri karto sharcigu xarimay maxay tahay safar biduuni maxram sharcigaa ka reebay maxram la'aan haweentu inay safarto marka hadday tidhaahda ka waran alwasaa'ilu lahaa axkaamu اlmaqaasid mar haddaan xaj u socdo xajku waa waajib safarkan aan ku jiron keligii safraayana waa waajib maya taama la yidha maxaa yeele naskaa reebay iyada midda wixii nusuusku ay reebtay looga kaaftoomi maayo maqsadkaa maqsadkaa waajib ahaa ama maqsadkaas saxiix ahay wasiiladu saxiixay noqonaysaa ma ka dhalanaysa laakiin xaaraam kasto xaaraamtu ayagu ayi ariiqo oo xaaraamta lagu gaaraa waa xaaraam laakiin ayi ariiqo oo waajib lagu gaaraa waa waajib ma dhihi karno sharcigu inuu reebay iyo inuunan reebin ka feerinayna hadduu sharciga reebay waa ka tegayna haddii sharcigu aanu ka hadlin ousan reebinna nebi moxamed waajibkan dariiqada oo u maray maxay tahay ayaa la dhahayaa midaasaan maraynaa marka oo wasiilahaan aan u isticmaalanawaharaja biqowlinaa lidaatihi aan leenahay waxaa ku baxay maa low tacallaqa bihi amrun maabaa ku baxay low tacallaqa bihi hadduu ku xirnaan lahaa oo ku tacalluqi lahaa amrun amar likownihi ahanshadiisa oo wasiilatan uu yahay lima'muurin bihi shay laysfaray oo u yahay ow amase nahyun nahyi uu ku tacalluqo likownihi ahanshadiisa oo wasiilatan limanhiyin canhu inuu shaygan mubaaxa ahaa wasiilo u noqonayo shay layska reebay fa inna lahu wuxuu yeelanayaa isagu xukma maa shay xukunkiis kaana oo u ahaaday huwa mubaaxuba wasiilatan wasiilo ou lahu isaga u ahaaday min ma'muurin oo shay laysfaray ow manhiyin wax layska reebay ah walaa yukhrijuhu daalika kaagaana ka bixin maayo can kownihi ahanshadiisa mubaaxan inuu yahay fi اlasli wاlmubaaxu mubaaxuna maa daama calaa wasfi اlibaaxati maa intii daama uu ku baaqi yahay calaa wasfi libaaxati ibaaxada wasfigeeda fa inahu isagu laa yataratabu calayhi hawaabun walaa ciqaabun hawaab iyo ciqaab ka ratibmi maayo shayga mubaaxa ah intuu mubaaxnimada baaqiga ku yahay hawaabna male ciqaabna male laakiin haddii uu wasiilo u noqdo shaygan mubaaxa ah waajib muxuu noqonayaa waajibu isagu noqonayaa waajib hawaabkiisa u yeelanaa marka shaygan marka xaaraam hadduu wasiilo u noqdana xaaraantiibuu lxugum noqonayaa waana laga dheeraanayaa dabadeed marka waxaa ka dhalanayso in marka haddii ka dheeraanshada laga dheeraado waa layska tawaabinaya wayusamaa mubaaxu waxaa lagu magacaabaa xalaalan wajaa-isan wayusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa mubaaxu xalaalan iyo wajaa-isan taasaa lagu magacaabaa nacam marka halkaasna qaacidadaas alwasaa'ilu lahaa axkaamu اlmaqaasid buu uga baxay mubaaxu hadduu wasiilo u yahay uu ku gaarsiinayo shay waajiba ah ama manduub asaguna waxau la xugun noqonaa shaygaas hadduu shaygu waajib ahaana waajibuu noqonayaa hadduu shaygu sunno ahaana sunnau noqonaa mubaaxu hadduu ku gaarsiinayo xaaraam ama uu ku gaarsiinayo karaahana wuxuu noqonayaa shayguu ku gaarsiinayo la xugun noqonayaa hadba marka isagu wixii haddii marka shay uu la soo xiriirsado wasiilo ou noqdo baabkiis waa kaa asaga alaxkaamu alwadciya axkaamta wadciyada halkan wuxuu ka gelayaa alxukmu alwadci xukunka wadciga horaan usoo qaacideyn xukunka wadciga marka qawaaniintan wadcigaa hamoodin in laga wada ee xukunka wadciga waxaa loo jeedaa waa xugun sharcigu uu calaamad uga dhigay waajibka ama xaaraamta iyo wax lamidka ah. sharcigii baa calaamad sameeyey wuxuu uga dhigay calaamadaas markii la arko waxaas waa waajibeen calaamadan markii la arko xukunkaasay sabab u tahay calaamadan markii la arko waa maanic shayga iyo shaygaa mancinaysaa waa marka calaamaad sharcigu dejiyey wa oo isagu marka waajibaadka iyo muxaramaadka iyo calaamaad u ah xukunka takliifiga iyo wadcigaana farqiga u dhexeeya muxuu ahaa xukunka takliifiga wuxuu u baahan yahay cilmi iyo qudro xukunka wadcigaana cilmi iyo qudro uma baahna isaga xukmiga wadciga meeqaan u qaybinnay alsababu wاlmaanicu wاsharطu waxaa kaloo soo galo alcaziimatu wاlruksatu wاlصixatu wاlfasaad axkaam wadciga waxaas oo dhan wuxuu yidhi marka alaxkaamu اlwadciyatu axkaamta wadciyada maa wadacahu shaaricu waa wuxuu shaaricu dejiyey min amaaraatin oo calaamada ah lihubuutin sugnaansho uu u dejiyey ow intifaa'in oo u dejiyey ow amase nufuudin fulitaan oo u dejiyey ow amase ilqaa'in ilqayn tuurid sheekha tacriifkiisu intii noocoo hadda aan xukunka wadcigaa ku sheegnay ayay u wada laabanayaan erayadan oo dhan fiirsa marka xukunka wadcigaa wuxuu ku yidhi maa wadacahu shaaricu shaaric allay rasuula layidhaa iyagaa ilay wax dejiyaan ma ogtahay si kale haddii loo dhahna shaaricu ilaahay keliya waa maxaa yeele nebigu waa muballig isagu xag alla wax ka gaarsiiyaa dadka marka waa maa wadacahu shaaricu shaarica wuxuu dejiyey oo min amaaraatin calaamado ah alaamadda calaamadahani maxay calaamado u yihiin lihubuutin sugnaasho maalan maalan qoraxda dhicitaankeedu waa calaamad maxay calaamad u tahayna salaad maqrib inay sugnaatay oy waajibtay soo ma fahmi idan waa shardi ow intifaa'in ama waxay calaamad u tahay intifaa shaygaa yacnii manci shayga in laga joogo calaamaddu waxay calaamad u noqonaysaa shay laga joogaayo xaaraam noqonayo maalan waxaa ka mida waagu markuu beriyo fajarku ou dhasho waa calaamad muxuu calaamad u yahay bisha ramadaan marka lagu jiro waaga markuu beriyo cuntadii iyo cabiddii iyo jimaacii xaaraamay noqdeen aw intifaa ama xaydku waa calaamad muxuu calaamad u yahayna naagtu haddii xayd uu ku dhaco soon iyo salaad waa goynay xaydku weliba waa maanicu ibtidaa'i wa dawaami maanic ibtida iyo dawaam intaba waayahay oo markuu yanii xaydku haddii uu yanii u yimaado cibaadada hadday bilaabatana waa go-aysaa ay bilowday markaa hadday hore ugu jirtay cibaadada hadday hore ugu jirtay ma sii wadi karto halkaas cibaadadii ku go halkaa ayay marka cibaadadii ku go-aysaa ow nufuudin nufuud xukunka wadciga waxaa weeyaan waa wixii shaaricu dejiyo calaamado ah maxay calaamad u tahay linufuudin linufuudin fulitaan nufuudku wuxuu gaar ku yahay buyuucda maalan baaci habkii calaamaddii loo dejiyey oo sharcigu u dejiyey yaa laga helay nikaaxii maalan waxaa laga helay calaamadihii sharciga u dejiyey weligii baa joogo waxaa jooga yacnii waxaa weeyaan zawjkii iyo zawjadii iyo weligii iyo yacnii wixii dhammaay yaa la helay intaa markii la helo waa calaamado waa kuwaas maxaa imaanaya markaas kabacdi calaamadihii markii la helo waxaa imaanaya nufuud nikaaxi baa fulay nikaaxu markuu fulana amaradii iyo ulajeedooyinkii laga lahaa waa la samaysan karaa ow ilqaa'in ama ilqa ilqaha waxaa weeyaan calaamad baa imaanaysa sharcigu uu dhigay calaamadaas markii la helo waxaan waa bureen waxaan waa bureen maalan hadalka oo kale salaadda dhexdeeda haddii hadal uu yimaado maxaa dhacaaya ilqa salaadda waa buraysaa kas hadduu qofka salaadda dhexdeeda uga hadlo soo og waa buraysaa salaadda ilqa waa marka buطlaana salaaddii ku imaanaya wahaakada alaxkaamu اlwadciyatu axkaamta wadciyada maa wadacahu shaaricu shaarica wuxuu dejiyey weeyaan oo min amaaraatin calaamada ah lihubuutin oo u dejiye sugnaansho calaamaddii markay timaado waxbaa sugnaanayo aw intifaa'in calaamaddii markii la helo waxbaa joogsanayo ow nufuudin ama fulitaan calaamadan markii la helo waxbaa fulaayo cibaadadii baa fulayso mucaamaladii baa fulayso aw ilqaa'in ama ilqayn calaamadan markay timaado cibaadadaas ama mucaamaladaas waa la ilqeeyo waa la fahmaan umalaynaa tacriifkan marka wa minhaa waxaa ka mid axkaamta wadciga asixatu iyo alfasaadu sixa iyo fasaad asixatu iyo alfasaadu cibaadadan waa saxiix noqotay cibaadadan waa fasaaday mucaamalatun saxiixatun mucaamalatun faasidatun sixay fasaad axkaamta wadcigay ka mid tahay faasaxiixu saxiixu luqatan assaliimu weeyaan midka nabadgalay oo min almaradi jiro ka nabadgalay waisطilaaxan isطilaaxa saxiix waxaa lagu yidhaahdaa maa taratabad waxay ka ratibantay aahaaru ficlihi ficilkiisa raadadkiisa calayhi isaga korkiisa waxay ka ratibantay cibaadatan kaana ama cibaado ahaaya am caqdan ama caqdi ahaaya saxiix waxaa la yidhaahdaa buu yidhi maa taratabat aahaaru ficlihi calayhi ficilkiisa aahaartiisa wixii ay isaga ka dhalato maa taratabad waxay ka ratibanto aahaaru ficlihi ficilkiisa aahaartiisa natiijada ficilkiisa calayhi isaga ay ka ratibanto maalan baa beec aahaartiisa waa maxayna marka wax lakala gadanaya aahaartiisa beec waa maxayna lacagtaanna inay ninkan u gudubto milkigiisa ay gasho ninkaanna mabiicda uu gatay isaga ay milkigiisa ku soo wareegto oo siduu doono hadhow uu ka yeelo baaci marka marka uu la yidhaahdo baycun saxiixun marka la yidhaahdo waxaa laga wadaa baacaan maqsuudkii laga lahaa waa ka dhashay maqsuudku waa maxay ninkaanna inuu lacagta milkiyo kanna inuu mabiicdii soo milkiyo maa taratabad aahaaru ficlihi ficilkiisa raad raadadkiisii kay ka ratibantay calayhi isaga korkiisa ay ka ratibantay cibaadatan kaana am caqdan idan marka cibaadaduna saxiix waa la dhihi karaa caqdiga beeca iyo nikaaxana saxiix waa lagu tilmaami karaa si kale marka loo yidhaahdo cibaadatun saxiixatun maxaa laga wadaa wax kaaga sahlanaaba jira cibaado oo saxiixa waxaa la yidhaahdaa cibaado oo saxiixa waxaa weeyaan maa asqada alqadaa alsaxiixu maa asqada alqadaa wixii qado ridaa la yidhahda qallada waxa kaa rido ayaa saxiix la yidhahda maxaa yeele salaadaani waa ansaxday marka la yidhaahdo salaadaani in mar labaad lasoo qalleeyo lala yimaadaa waa meeshii ma taallo cibaadadu waxay saxiix tahay marka ay qadada kaa rido maa asqaطa alqadaa wixii aday qada kaa tuuro oo kaa rido ayaa saxiix la yidhaahdaa ayb cibaadadii maalan salaad baa tukatay weyse la-aanaa tukatay salaaddii ma ansaxday ma ansaxin mar labaad inaad soo celisaa lagaa rabaayo amarkii weli waa kugu taaganya idan marka taasoo kale waxaa la dhahayaa cibaadadaa iyadaa marka cibaadada oo hayru saxeixa ah salaaddii baa tukatay sidii sharciga ku amroo shuruudii arkaantii wax dhammayd waa dhammaystirtay cibaadadaani waxaa la leeyahy cibaadatun saxiixa waayo sababtoo ah qalla lagaama rabo waa la gartaan cibaadada markay tahay sidaasaa la markay buyuuc ay tahayna baycun saxiixun marka la leeyahy waxaa weya ama nikaaxun saxiix waxaa weeyaan waa maa tarataba calayhi aahaaru ficlihi saa un baa noqonaysaa ayb maqsumaa ama waxaa la dhihi karaa maa yatacallaqu bihi الnufuud wa yaxsulu bihi اlmaqsuud maqsuudkii laga lahaa wixii lagu helo fulitaanna oo ku tacalluqo nikaaxu marka maqsuudkiis waa maxay ninkani inay u xalaalowdo haweentan farjigeeda inuu u xalaaloodo jirhkeeda iyuu ku xalaalaysanayaa nikaaxa nikaaxu marka hadduu saxiix noqdo shuruudihiisa la dhammaystiro waxaa la dhahayaa nikaaxun saxiixun maxaa yeelay maqsuudkii laga lahaa waa xasilay oo ah istimtaaci iyo wixii markaa raacay nafaqadii ninkii bay ku waajibtay wahaakada hadduunan saxiix noqonin nikaaxa uu faasid yahayna maqsuudkii meesha maba yahay sharcan maqsuudkii meeshii ma oolahay sidaasaa marka ay yidhaahdaan ibn اlxaaj isaga wuxuu yidhaahdaa wafi اlcibaadati lada اljumhuuri an yasquط alqaضاء mada duhuuri cibaadada marka la joogo jumhuur اlculamaa saxiix waxay u yaqaanaan an yasquda alqadaa qada inuu dhaco mada duhuuri weligeedba bisixati alcaqdi yakuunu alaharu wa fi lfasaadi caksu hada yadharu caqdiga saxiixnimadiisana raadkii uu ku dhashaa beec raadkiis muxuu ahaa nikaax raadkiis muxuu ahaa caqadku markuu saxiix noqdo u imaanaya wa fi lfasaadi caksu hada yadharu fasaadkuna kan cagsigiisa fasaxiixu saxiixu fasaxiixu saxiixu min alcibaadaati cibaadaadka xaal uu ka mid yahay maa weeyaan bari'at bihi dimmatu dimmada ay ku beri noqonayso wa saqada bihi dalabu dalabkiina uu ku dhacayo amarkan dalabkii lagaa rabay wixii uu ku dhaco fasaxiixu min alcibaadaati maa shay weeyaan bari'at bihi dimmatu dimmada ay ku beri noqotay dimmada waxaa laga wadaa adiga mas-uuliyaddii ku saarnayd markay kaa beri noqoto wujuubkii markuu kaa dhaco wixii wujuubka rido wasaqada bihi alabu dalabkiina uu ku dhaco wاصaxiixu min alcuquudi wاصaxiixu صaxiixa oo min alcuquudi cuquudda ka mid ah maa weeyaan taratabad ay ka ratibantay aaaaaruhu aahaartiisa calaa wujuudihi isaga helitaankiisa ka taratubi اlmilki fiiri sida milkiga uu uga dhashay calaa caqdi اlbayci beec caqdigiisa maalan beeca caqdigiisa maxaa ka dhashana lacag baan wataa alaab baad haysataa waa kala gadannay qabuul iyo ijaab lacagtii baan ku siiyey alaabtii baan kaa soo qaatay maxaa ka dhalanaya marka alaabtaas yaa milkiyeyna anaa milkiyey ninkan suuqii buu tegey lacag buu wataa ninkanna badeecuu haystaa lacagtii buu siiyey iga gado kana waa ka gatay badeecadii buu qaatay caqdigan maxaa ka dhalanaya maadaa yataratabu calayhi waxaa ka dhalanaya almilku anna inaan xoolihii yani mabiicdii aan soo milkiyo ninkaanna amankii iyo lacagtii xalaal ay u noqoto uu milkiyo isaga ku tasarufo xoolahanna mabiicdanna anaa ku tasarufa wixii marka raadkiisaa oo uga dhashaa la yidhaahdaa laakiin ka dhasho marka le sharcan baa loo jeedaa ogow shaygu markuu saxiix sharcan uu yahay baa raad ka dhalan kara haddii laakiin sharcan uunan saxiix ahayn dee alaabtaanna adiga ma milkinin ninkaasna tamanku waxba kuma haysto maalan ribaa ku tacaamusheen waxbaa ku kala gadateen saxiix ma ahan beecaas maalkan aad haysato xaaraana ku haysata adiga marka sharcigu marka kuma ictibaarinayo nin maalik ah oo maalkan milkiya ma ku ictibaarinayo sharcigu wالصaxiixu min alcuquudi maa weeyaan taratabad aahaaruhu aahaartiisu ay ka dhalatay calaa wujuudihi isaga helitaankiisa ka taratubi اlmilki milkiga ka dhalashadiisa oo kaleo calaa caqdi lbayci ou ka dhashay beyca caqadkiisa maalan walaa yakuunu shayu shaygu ma ahaado saxiixan saxiix ma noqdo cibaado ha ahaado mucaamalo ha ahaado shaygu saxiix ma noqdo ilaa bitamaami shuruudihi shuruuddiisa inay dhammaystirnaato mooyaane waintifaa'i mawaanicihi mawaanicdiisa la waaye maahay shaygu saxiix ma noqdo ilaa shuruuddiisa inay u dhammaystirmaan mawaanicdiisana la waayo mawaanicdiisana waa in la waayaa salaad mataam noqonayso salaad yacnii saxiix ma noqonayso ilaa shuruudeeda in la helo dahaaradii la helo istiqbaaluulqibla la helo dukhuululwaqti la helo ee satrulcawra la helo oo dhammaystirmayso intaa markii la helana waxaa loo baahan yahay mawaanicdiina in la waayo oo meesha ay ka maqan tahay maxaa ka mid a mawaanicdu xaydka oo kale waa maanic haweenka iyadoo xayd qabto intaas hadday isku daydo ma salaadeeda ma ansaxayso wahaakada nikaaxu sidaas oo kale waaye xukun kasta waa saas ayi xukmi oo sharci ah waa in shuruuddiisa marka la helo mawaanicdiisana la waayo ayuu saxiix noqon karaa ayi xukmi waa saas salaad hadday noqon lahayd hadday beec noqon lahayd hadday noqon lahayd yacnii nikaax hadduu noqon lahaa hadduu jihaad noqon lahaa hadduu yacnii noqon lahaa qof yacnii qof eh, kufri lagu tuuro korkiisa hadduu noqon lahaa laabudda shuruudiina in la helo mawaanicdiina la waayo markaasaa wuxu ay saxiix noqon karaan shuruudii hadday halkan buuxdo mawaanicdiina la waayo shuruudii baa yacnii buux ayaa taallo maanicii baa jooga laakiin xukunkaas ma ma jirayaa saxiix ma noqonaa ma noqonaya wuxuu yidhi walaa yakuunu shayu shaygu ma ahaado saxiixan saxiix ilaa bitamaami shuruudihi shuruuddiisa in ilaa bitamaami shuruudihi shuruuddiisa dhammaystirnaanteeda ma ahane waintifaa'i mawaanicihi mawaanicdiisaoo la waayo mooyaane mihaalu dalika fi lcibaadaati oo kale an ya'tiya bisalaati salaadda inuu la yimaado weeyaan fii waqtihaa waqtigeeda taamatan iyadoo dhammaystiran taamatan shuruuduhaa shuruuddeeda ay tahay mid dhammaystiran wa arkaanuhaa wa waajibaatuhaa wamihaalu dalika fi اlcuquudi an yacqida baycan beyc inuu gunto weeyaan taamatan shuruuduhu shuruuddiisu ay taam tahay almacruufatu shuruudiida almacruufatu la garanaayay maca intifaa'i mawaanicihi mawaanicdiisana iyadoo la weynayo markaa fain fuqida shardun haddii la waayo min ashuruudi ka mida ow amase wujida maanicun maanic la helo min almawaanici ka mida imtanacat isixatu sixadii markaasi waa mancismaysaa ma jirayso mihaalu faqdi shari shardigii weytadiisa tusaalaheeda waxaa weeyaan fi lcibaadati cibaadada dhexdeeda an yusalliya inuu tukado bilaa dahaaratin dahaaro la'aan inuu tukado ninku hadduu dahaaro la'aan tukada salaad ma u ansaxayso maya cibaadada lagama fiiriyo ficilka masaajidkan hadduu nin soo galo weyse uunan weyse qaadanin ficilkii salaadana uu sameeyo allahu akbar bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi اlcaalamiin rukuuco ictidaalo sujuudo halkaas uu ku dhaqaaqo cindallaahi ninkaas wax salaada u ansaxanaayo bani aadamka daahirka iyagu iska qabsanayaanoo ninkan waa tukada un baan ma naqaan soo ma fahmi laakiin waxaa laga hadlaya shaygan sharcigu saxiix maka ma u yaqaanaa waay waa maya maxaa yeele shardi ba ka maqan ah. shaygan marka ficilkiisa in la fiiriya ma ahane xaqiiqadiisa sharciyeed in la fiiriyo waa shay kasta salaad zako wax walba camal walba ninkaan camalkii ficil ahaan uu sameeyey la fiirin maaye shuruudii ma waafaqay mawaanicdii meeshii ma ka maqan tahay wa miaalu faqdi shardi shardi weytadiisa fi lcaqdi caqdiga dhexdiisa laga waayaa waxay tahay an yabiica qofka inuu gado maa laa yamliku waxaan gacanta ugu jirin wax gacantiisa aan ku jirin buu gadayaa oo ka maqan isaga malaay badda ku dhex jiro waa kaa gaday leeyahay alaab aan gacantiisa hadda aan uunan ku haynin ayuu waa gaday leeyahay alaab markab ku soo jirto soo socoto inay imaanayso in kale aan la ogeyn yacnii gacantiisa aanu ku jirin ayuu gaday shuruud baa maqan marka ayb ilaa shardulbeyc waxay tahay waa inay milkiyaa la shardiyaa shayga aad gadaysaa waa inaad adiga leedahay ama wakiil ka tahay oo qof maalig ah oo wakiil ka yaha shardi ay leedahay wamihaalu wujuudi اlmaanici maanic shuruud baa la helay maanicaa laakiin joogo wamihaalu wujuudi اlmaanici fi lcibaadati cibaadada dhexdeeda waxay tahay an yatadawaca qofka inuu sunnaysto binaflin sunno sunnadaasoo mulaqin mulaqa sunno mulaqa fii waqti nahyi waqtigii la yska reebo salaad aan sabab lahayn baad waxaad tukatay qoraxdii sii dhacayso salaaddii shuruuddeedii waa haysaa waa weyse qabtaa qibladii waa u jeesatay cawradii waa asturatay laakiin maanicaa kugu qumo waa maxay wakhtigan salaad aan sabab lahayn lama tukado maanicaasaa kugu qumay salaadaadii marka ma ansaxayso wamihaalu wujuudi lmaanici maanic joogitaankiisa oo helitaankiisa oo filcaqdi laga helo an yabiica qofka inuu gado waaye man talzamu an yabiica inuu gado man ruux inuu wax gado talzamuhu اljumcatu jumcada ay ku laasimayso shay-an inuu wax gado bacda nidaa'iha aلثaani aadaankeeda labaad kadib calaa wajhin wej laa yubaax aan u bannaanayn ruuxa yani waxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya liلصalaaةi min ywmi اljumucati fascuu ilaa dikri اllahi wadaru lbayc beecaha laga taga nahyi baa ku dhaca beecii aadaankii markuu dhacay ka gadaale ayuu marka wuxuu sameeyey wuxuu iska furtay marka dukaankiisi ayaa isaga furan waxbuu gadayaa marka beecaasi wuxuu dhacay shuruuddiisa ha ku dhaco adiga waxaad leedahay gad shuruuddii dhammaystiro laakiin maanacaa joogo oo waa maxay waxaa weeyaan xilliga aad waxgadaysaa xilli layska reebe buyuucda layska reebe manhigaana yacnii waxaa weeyaan dhowr wujuuh bay nahyiga uu ku yimaadaa marka la dabdiyo la koobo min haadihi lwujuuh waxaa ka mida beec mararka qaar waqtiga oo uu xarimayaa jiro wakhtiga sababkiisa xaaraam ku noqdo kanaana ka mid ah wlfaasidu faasidka luqatan luqa ahaan addaahibu weeyaan shayga tegey addaahibu midka teg waxa tegaayo dayaacan ku tegey dayaac wa khusran iyo khasaaro wasilaaxanna maa laa tara maa laa yataratabu aahaaru ficlihi calayhi maa laa tataratabu maa laa tataratabu waa waxaynan ka dhalanaynin aahaaru ficlihi ficilkiisa raadadkiisa calayhi isaga korkiisa cibaadatan kaana am caqdan tii hore cagsigeedo falfaasidu min alcibaadaati faasidka cibaadaadka maa laa tabra'u bihi dimmatu waa waxaysan dimadu beri ku noqonin dimada beri kuma noqonayo waxaysan ku noqonin walaa yasqudu bihi alabu dalabkii amarkiina uusan ku dhicin weli lagaa rabo kasalaati qabla waqtihaa salaad waqtigeeda ka hor la tukado xilli barqa ayaa duhur tukatay ad ma ogeyn maalan gadaal dambe waxaa kuu caddaaday duhur waqtigiisaba inaan la gaarin duhurkii baa la gaaray markaa waqtigeeda salaad duhur waa soo tukaday miyaad leedahay adiga maya kii hore kaama dhicin salaaddii hore qablalwaqti dhacday ma dhicin salaad ansaxday ma aha mafaasid maxaa yeelay waxaa weeyaan waa soo celinaysaa marka dimadaadii ma kugu filna amarkii waa aqiimu salaata weli waa kugu taaganyahi wlfaasidu faasidkana min alcuquudi xaal uu ka mid yahay maa laa tataratabu aahaaruhu calayhi waa waxaynan raadadkiisu isaga ka dhalanaynin ka baycilmajhuuli shay majhuuloo la gado oo kale shay aan la ogeyn majhuul abaad gaday ayaad gaday ma soconaysaa wa kullu faasidin faasid kasta min alcibaadaati cibaadaadka ka mida wاlcuquudi cuquudda ka mid ah washuruudi shuruudda ka mid ah fainahu muxaramu weyaan xaaraamu faasid kasto shay kastoo faasida cibaadaad ka mida cuquud ha ahaado shardi ha ahaado waa xaaraam cibaadaadka shaygu hadduu ka mid yahay oo faasid ou noqdo xaaraam salaad qabla alwaqti adoo og inaad tukata ma bannaano waa ka xaaraam maxaa yeele waa layska reeba caqdiga waa kadalika caqdi layska reebay ma bannaana in la sameeyo xaaraam shuruud shuruudi hadday eh, yani fasaadka uu soo galo waa sidoo kale fainahu muxaramun weeyaan lianna dalika maxaa yeele kaagaasi min tacadii xuduud illaahi ilaahay xuduuddiisa oo la gudbaayo waitikaadi aayaatihi huswan aayaadka ilaahay oo laga dhiganayo dheeldheelo walianna اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga ankara wuxuu inkiray calaa man ishtaratuu qoladii shardisatay shuruudan shuruud laysat fii kitaabilah ilaah kitaabkiisa aan ka mid ahayn qisadan waxay ahayd qisadii bariiro bariira addoo dadkeediiba inay xoreeyaan damceen waxay yidhaahdeen intaasoo wuqiyadood hadaad noo keento oo xoraynayna caaishay u tagtay marka caaishaa tiri anaa bixinaayo lacagtii anaa kuu tirinaayo laakiin walahaa ayagu ma leh anaa lahaana dabcan qofkana qofkii xoreeyey ayaa welihiisa iska leh dadkaani marka dadkii iska lahaa waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in nala siiyo lacagtaas nalaga siiyo walaheedana inuu annaga noo sugnaado marka shardi aynan heli karin haweentaan caaisha adiga xorayn laakiin welaheeda annagaa yeelanayno shardi taasaa noo ah shardi khalada waa shardi faasid ah marka nebigu waa uu yidhi sala allahu calayh ali wasalama maa baalu rijaalin yashtariduuna shuruudan laysat fii kitaab illahi waa maxay buu yidhi dad iska shardisanaya shuruud aan ilaahay kitaabkiisa ku oolin shardi kastoo aan ilaahay kitaabkiisa ku sugnayn waa baail wain kaana miata shardin boqol shardi ha ahaada <coughs> laakiin culammada marka macnaha ay macneeyaan waxay tahay shardi kastoo ilaahay kitaabkiisa waafaqsanayn waay macnaha ee marka ay dadku shuruud gelayaan kitaabka ha laga fiiriyo shardigan ma qoraya mise ma qoraya saas ma aha in loo fahmo shirkad haddaad niman wax ku shirkoobayaan ooy shuruud rabaan ay kala qortaan waxaa la fiirinayaa keliya shuruudahaani kitaabka ilaahay ma ka hor imaanayaan mase ma ka hor imaanayso haddaynan ka hor imaanaynin shuruud saxiixa waay ee la dhihi maayo qolo walbaa markay shuruud dejiso hala keeno bal kitaabkaa laga fiirinaa shardigan inuu ku qoran yahay kan inuu ku qoran yahay kan inuu ku qoran yahay taas ma ahan alaslu fi lashyaaءi libaaxa shuruuduhuna asal waxay ku yihiin bani aadamka nacfigooda iyo manaaficdooda iyo say iyaga isku fahmi karaan iyo say isku aamini karaan wax ku tacalluqowa sharcigu marka ma faragelin keliya waxaa daran un shardigu inuu ka hor imaanaayo kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga markaasu xaaraam ah wuxuu yidhi marka wاlfaasidu wاlbaailu bimacnan waaxid faasidka iyo baailku bimacnan waaxidin waa hal macno ilaa fii mowducayna laba meel ma aha alwalu meesha hore fi lraami ixraamka yacnii faasid iyo baail waa isku mid cibaadatun baailatun cibaadatun faasidatun haddii la yidhaahdo waa isku mid ilaa laba meel ma ahni alawalu fi lixraami kan hore waxaa weyan ixraamka ku tacalluqaa faraquu way kala geeyeen baynahumaa iraamka eh, yani baynahumaa faasidka iyo baailka bianna alfaasida waxay ku kala geeyeen faasidku maa wadi'a fiihi اlmuxrimu waa wixii uu jimaac ku sameeyo muxrimka ninka muxrimkaa qabla taxalluli اlأwal xajku laba taxallulou leeyahay taxallul اlأwal waxaa la yidhaahdaa marka yowmu اlxaji اlakbar maalinta tobnaad qofka uu dhagaxa tuurto ee uu xiirto xalla lahu kullu shayin shay kasta xalaal u ah ila nikaax haween inuu u taga maaha haweenka maahan inta kale u xalaal kaas waxaa la yidhahdaa altaxallul alasqar ama altaxallul alawala haddii marka ninku uu dawaafkii ifaadadii iyo wixii kale uu dhammaystiro waxaa xalaal u noqonaya markaas shay kasta marka taxallul اlأwalka asagoo ku jiro yacni qabla taxallul اlأwal intaan la gaarinba taxallul اlأwal sagaalaadkii oo kale la joogo taxallul awalka waxau dhacaa yowmulcaashirka ugu horeeyo maalinta tobnaad ayuu dhici karaa ugu horeyn isagoon gaarin taxallul اlأwal oo wax kastaaba ay xaaraam ka yihiin intii xaj looga xarimay isagoo ay xaaraam ka tahay ayuu haween u tegey muxuu ku dhacay marka muxaramaat lixraam uu ku dhacay soo maa ixraamkii shay xaaraam ka ah buu ku dhacay haween buu jimaacay isagoo waqtigii taxallul awalka aan gaarin faasid way dhahaan marka ninkaa xajkiisii waa fasaaday bay leeyihin wاlbaailu baailna waxaa la yidhaahdaa martada fiihi can اlislaam waa wixii uu islaamka uga ridoobo qofka riddada laftirkeeda waa muxaramaat اlixraam qofku hadduu ridoobo ixraamkii waa go-aya ma ogtahay waxay dhahayaan marka hadday ridda la soo gudboonaato isagoo muxrim ah xajkiisu waa baaila laleeyahay qabla taxallul اlأwal ayuu haween jimaacay xajkiisu waa faasid halkaas marka waa ku kala duwan aلثaanي meesha labaad fi nikaaxi weeyaan faraquu waxay kala geeyeen baynahumaa yani baailka iyo faasidka bianna alfaasida faasidku ma ikhtalafa alculamaau fii fasaadihi waa waxay culammadu isku khilaafeen nikaaxa ma fasaadinaya mise ma fasaadinayo ka nikaaxi bilaa weliyin oo kale nikaaxa bilaa weliga oo kale culamada isku khilaafeen nikaaxa welila-aanta la nikaaxsadaa nikaaxa yacnii nikaaxa welila-aanta ah ma fasaadinayaa nikaaxa mise ma fasaadinaya caqdiga xanafiyada iyo jumhuur axnaaf waxay yidhahdeen ma fasaadinayo haweentaan iyada waa isguurin kartaa qiyaasan cala albayc iyadoo beec looga qiyaas qaadanayo maxaa yeele haweentu hadday qaangaar tahay wax waa gadan kartaa waxna waa gedi kartaa waxna waa yeelan kartaa nikaaxi iyo beecii waa waa laysaga qiyaas qaadana waa laba mucaamalo way u bannaan tahay marka inay isguuriso bilaa weliyin nimankaas meeshaasay mareen jumhuuru ahlilcilmina mayay dhaheenoo nikaax waa fasaadaya yacni nikaaxan waa waa nikaaxa bilaa weligaa ma ansaxaayo adilo badanayna keeneen qowluhu tacaala waidaa طalaqtum الnisaءa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna ida taraadaw baynahum bilmacruuf aayadda waxay ku timid macqil ibni yasaar walaashiisuu nin ku daray waa soo furay ma rajciyeysaninoo soo kuma laabanin ciddadii baa ka dhammaatay wuxuu yidhi yaa eh, mar labaad bay haddana israboodeen isagii baa loo yimidoo la guuri baa layidhi ilaa weligii weli waaye markaasuu meermeeriyey oo uu diidey kuu guurin maayo yidhi adigu iskama soo furin markaas aayadahan yimaadeenoo hadday iyagu raalli iskaga yihiin haddaad owliyadii tihiin ha diidinaa layidhi nikaaxa ee eh, haddii la yidhaha ninka weligaa ah wax suldha ah kuma leh haweenta falaa tacduluuhunna maxay macnaheedu oo noqonaa marka maxaa loo amraa wahadihi اlaaya hiya alati اxtaja biha الshaaficiyu fi اshtiraaطi اlwaliyi lilnikaax aayaddan marka waa aayadda uu shaafici u deliishaday weligu inuu shardi u yahay nikaax ama rukni oo u yahay aayaddan u deliishaday waxaa ka mid a qowluhu tacaala walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna walaa amatu mu'minaة khayru min mushrikati walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiin xataa yu'minuu nimanka mushrikiinta ha u guurininaa layidhi haweenkiina haweenku waa la guuriyaa marka ayagu yaysa guursanin lama dhihi waxaa kaloo u daliila waankixul ayaama minkum guuriyaa layidhi ayakuna adu aayaadkaas waxaa kaloo ka mid a ah axaadiidta rasuulka ayu imra'atin nukixat bikayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baail sunanka laa nikaaxa ilaa biwaliyin ayaa u daliila isagana nikaax ma ansaxayo weli la-aan adiladaa tirada badan caqliguna wuxuu tusayaa nikaax weli la-aan inuuna ansixin caqligu kaasuu keena maxaa yeeley ruuxa yacnii qiyaaska ay sheegayaan laftirkiisa taasuu keenaya wuxuu keenaya nikaax la shardiyo weli weli loo shardiyo maxaa yeele ninka haween yacni gabar ou dhalay intaa uu soo koriyey oo uu ku tiir iyo tacab beelay oo uu ilaaliyey sharafkeeda iyo yacnii iyo nolosheeda iyo caafimaadkeeda iyo uu xifdiyey wax tala'a ah kuma lihid niyahow sharcigu abaaldhacaas ma yaqaano sharciga ilaahay abaaldhaca noocaasoo kale ma yaqaano sooma fahmi caqliguna ma keenaayo caqliga bani aadamkaa ma keenaayo xanafiyada hadda waxaa ugu badan dadka hadda xanaafta dadkan bakistaanka iyo hindiga iyo madhabulxanafiyay ku dhaqmaan nin ogol male gabadhiisa inay isguuriso isaguna wax talaa isku yeelan ayaga ma ogola aaday uga xanaaqayan maxaa uga xanaaqay marka haddaad madahab ahaan u aaminsan tahay baaila waaas sharciga iyo caqligan oo inkiraayo labadaba ay inkiraayan fidraduna ay inkirayso waxaa iyadana ku jiro marka kaasoo kaleoo laysku khilaafay khilaafku marka xujo ma ah bacd naas masalada waa laysku khilaafay markay maqlaan waxay u qaataan qof walbaa siduu doona ha yeela inay tahay ibnu cabdilbar wuxuu yidhi alkhilaafu laysa bixujatin khilaafka culummadu xujo ma aha xujadu waa qaala allahu qaala rasuuluhu sidaa weyaan baashaan iyadana yacni soomaalidu iska taqaano masaafada la yidhaahdana laa asla lahaa laa fi lkitaabi walaa fi sunnati walaa yani walaa fi lmadhab midna asal kuma laha maxaa yeelay meesha waxaa ku jiro nikaax oo kutubta lagu yaqaana ma ahan miday dadku yaqaanaanna maaha muslimiintuna ay yaqaanaan maba aha waa nikaax marka jacbur oo la sameeyey waxayna asal ka dhigteen hada alimaamu shaafici waxaa jiro gabadha haddii weligeeda la waaye maalan ama weligeedii ou maqan yahay iska maqan yahay waa la waaye nikaaxay u baahan tahay see la yeelay markaasuu wuxuu yidhi almru idaa daaqa tasac fiirsaa qaacidadaas amarku haddii uu ciriiri galo wusci buu leeyahay shaygu hadduu ciriiri yimaado yacnii tadyiiq uu yimaado shareecada wusci bay samaynaysaa haddii welibaa awal la shardiyey laakiin waxaa yimid ciriiri daruura meeshaan taallo gabadhii nikaaxay rabtaa weli lama haayo mana joogo markaasee la yeelaa suldaankaa zawjeeyey aa guurinaya suldaan suldaankuna marka waxaa weeyaan iyo naa'ibkiisa walaayadu waa la walaaye caama iyo walaayo khaasaa jirta walaayada caamkaa suldaana wax ku guuriya midda khaaskaana odayga gabadha dhalay iyo walaalkeed yaa guuriyaan walaaye oo walaayatu sheykh la yidhaha wax jira ma ahan hadday kutubta ku taalna ha keenaan yani wilaayo oo caama oo ninka qaadiga magaaladan xukumo yani amiirka magaaladan xukumo waddanka xukumo qaaliyaalka uu sameeyo isagay wakiil ka yihiin waxbaa guurin karaa hadday haddii shuruuddoodu ay timaado marka taasaa waxaa la yidhi fain ishtajaruu fasuldaanu waliyu man laa weliya lahu xadiiskaas dhaha hadday dadka owliyada doodaan oo iyagii yacnii ay nikaaxuna u baahan tahay suldaankaa guurinaya qofkaan weli lahayn fasuldaanu waliyu man laa weliya lahu ninkan marka kitaabka halkan ugu jiro oo laamiga taagan oo dadkii sidaa dhahaya oo baabuurta soo leexsana suldaan suldaannimana wax kuma guuriyo wax suldhaa oo haysta malaha laha aabbanimana wax kuma guuriyo muxuu wax ku guuriyaa marka waa shaydaannima sooma fahmi tan kale marka waxaa weyaan alamru idaa daaqa tasac waxaan ilaahay inta ka cabsanno alamru idaa daaqa tasac maku dabaqmi kartaa gabar gurigeeda iyadoo iska joogto wax loo dirsaday ama yacnii iskool ama wax lamida lagu ogyahayo inta la watay meel walla weyn la geeyey alamru idaa daaqa tasac ma ku soconaya kaasoo kale abadan maya adaa ciriirinaya arrinku ciriiri maba ahaynba nacan adaa ciriirinaya laakiin arrinku ciriiri maba ahaa jirinba mana ahayn gabadhan aabbaheeday ciddeeday la joogtay adaa ciriiri ka dhigaayo sharcigu marka ciriiri aad adiga keenaysid wax ictibaar oo siinayo ma laha ee arrin sidiis ugu dhacay waana dhici kartaa gabar inta weli awliyadeeda la waayo maalan aabbihii walaalihii aabbihii waa dhintay walaalihii baadiyey jiraan lalama meel lagala xidhiira male guuray rabtaa markaas waa marka sharcigu leeya ruuxan waa daruure alamru idaa daaqa tasac qaalli la raadiyo haddii dowla aysan jirinna markaas wixii sida dowlada dawlada u shaqeeya markaas oo bulshada dadkeeda odayaalka iyo culummadu ay ku heshiiyaan yaa booskaas gelaya alamru idaa daaqa tasac saas waay marka wuxuu yidhi ayb masaa'il marka waxaan iska galnay furuuc ah masaa'il tafsiiliyaan galnay masaa'il ijmaaliyaan hayne marka raalli ahaa marka wuxuu yidhi wاlbaailu maa ajmacuu calىa buطlaanihi wاlbaailu baailkana waxaa weeyaan maa ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa buطlaanihi baailnimadiisa ka nikaaxi اlmuctadati haween ciddo ku jirta in la guursadaa waa xaaraam waana ku ijmaaceen culummada nikaaxaas oo kale naag ciddo ku jirta la guursadaa waa baail baa la dhahaya midka yani nikaax bilaa weliga ana faasid baa la dhahayaa maadaama laysku khilaafay marka haddii yani nikaaxu waa waa nikaaxu waxau yahay nikaax khaldan laakiin culammadaa isku khilaafsan faasidaa la dhahaya nikaaxu waa nikaax khaldan culammaduna waa isku waafaqsan yihiin baail baa la dhahayaa marka baailka iyo faasidka halkaana waa ku kala duwan yihiin alcilmu cilmiga tacriifuhu halkaan marka wuxuu gelaya intaa marka kusoo dhameeyey axkaamtii cilmi iyo kalaam iyo waxyaabahaasuu galay buxuudtan qaybo badan oo ka mida waxaa dhici karta inay ajnebi ka tahay usuululfiqiga laakiin culummada qaar badan oo ka mida marka cilmigan cilmulusuulka qaar waxay ku soo dareen luqo qaar waxay ku soo dareen balaaqadii bay dhinac uga soo dareen qaar waxay ku soo dareen cilmigan mandiqa la yidhaahday ku soo dareen marka wax badanoo yacnii culuum oo ajnebi ka ah bay ku dareen culummadii dambena dabcan marka wixii un ay ka qaadan kareen unbay meeshaa ka qaateen marka muhimmaddiisu saa uma sii buurna tacriifuhu alcilmu cilmigu idraaku shayi shay gaaritaan haleelidiisu ah calaamaa lagu haleelo si huwa isaguba calayhi korkiisa uya shayga idraakan haleelid jaaziman go-an cilmi maxaa la yidhaha mufasira iyo jahli cilmi waxaa la yidhaha buu yidhi idraaku shayi shayga in la haleelo oo la ogaado maxaa lagu ogaanan calaa maa huwa calayhi sida uu yahay shay in la ogaado sida uu yahayna lagu ogaado idraakan weliba ogaal jaaziman go-an oon shaki lahayn ka idraaki ana alkulla haleelidda iyo ogaalka la ogaanaya oo kale ana alkulla shayga kulliga ah akbaru inuu ka weyn yahay min aljusi qaybta kulli iyo jusyaa weynna kulli baa weyn waa hubnaa soo wa ana niyata niyaduna shardun inay shardi tahay fi lcibaadati cibaadada ay u tahay oo la ogaadoo kale faqaraja biqowlinaa idraaku shay waxaa ku baxay cadamu lidraaki inaan wixiiba la haleelin marka wuxuu leeyahay idraaku waxaa ku baxay idraaku shayi cadamu lidraaki shayga inaanba la haleelinba ogaal loo yeelanin bilkuliyati duduub ahaan shaygan sideedaba waxba kama taqaanid cilmi ma ahan kaas wayusamaa waxaana lagu magacaabaa aljahl albasiid jahli basiidaa la yidhaha jahligaa laba ah, murakab iyo basiid jahligu basiidka waxaa weeyaan shaygan ma taqaanid khalaas adigana waa ogtahay inaadan aqoonin ma taqaanid shayga faatixada salaada rugni may u tahay ma aqaano ayuu qofka bis jahligiisu aa basiid kaas jahliga murakabkaana waxay tahay shay baa lagu su-aalay waxaas waxaas ma taqaanaa haa aqaanaa baa tihi wax aan ahay sheegtay marka jahli murakaba waxaa loogu magacaabay shaygiina qaladaad ka bixisay tacriifkiisa iyo sheegiddiisii jahli kalena waa kuu weheliyaayo inaad taqaan baad isu haysataa mana taqaani hada huwa aljahlu lmurakab milu an yus'ala in la su-aalo oo kale weeyaan qofka mataa kaanat aswatu haswata badrin haswatu badrin goormay ahayd mataa kaanat goormay ahayd haswatu badrin yacnii mataa waqacat haswatu badrin kaanada taamoo fayaquulu wuxuu dhahayaa laa adrii ma ogi jaari wakharaja biqowlina calaa maa huwa calayhina sida uu yahay shayga in loo ogaado waxaa ku baxay idraakuhu shayga in la ogaado calaa wajhin wej lagu ogaado yukhaalifu ka duwan maa huwa calayhi shaygaa waxa uu yahay shaygii si ka duwan haddaad u qeexdo u sheegto jahligu cilmi ma aha waysama waxaa lagu magacaaba aljahl almurakab milu an yus'ala in la su'aalo weeyaano mataa kaanat haswatu badrin haswatu badri goormay ahayd fayaquulu wuxuu dhahayaa fi sanati aaliati sanada saddexaad ma ahayn sanadii saddexaad moogtahay min alhijrati jahli murakab labadan jahli markayaa daran murakabkii basiidka murakabkaa daran basiidkaa roon basiidku qofku wuxuu isu haystaa waxaan maba yaqaanba waa yani jaahil og inuu jaahil yahay waxba inuu dhegaystaa dhici karto amaa saaxibuljahli اlmurakab waxbaa taqaanaa buu isleeyahay ma lagu karo isagaa daran culamada marka waxay yidhahdeen aataartii culammadii hore laga soo guuriyey dadku waa afar bay yidhaahdeen waxay ku dareen marka warajulu laa yadrii walaa yadrii annahu laa yadrii nin aan waxba ogeyn walaa yadrii annahu laa yadrii inuuna wax ogeynna ma oga ninkaa isaga marka waxaa weeyaan aaka fadalika haaliku kaas mid halaagsamaayo waa ayb doodiisuna wax ma tarto khalaas kan waa marka midka qataalka oo dadka baabi'iyo oo dhibaatada faraha badan sababa oo yacnii ummadda dhibka u keeno midkan waa ama midka basiidkaa ah, wax dhiba isagu ma laha dadku marka caamada saga qofka hadduu caaminimadiisa ogyahay waxaa dhaci karta inuu iskaga jooga laakiin nin caamana matiid isdhahaya culimmana aan gaarsiisnayn hadda ka hor baa nin sheekha wuxuu yidhi war culimmadan iskhilaafsanoo tirada badan waa maxaa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi culimmada isma khilaafsan uu yidhi laakiin mid idinkuna aad yacnii mid annaguna aan idinka idinku tirinno idinkuna aad annaga nagu tirisaan <laughs> kaas waa yidhi midku xallaynaya filxaqiiqa marka kaasaa badan kaasa aad u badan wakharaja biqowlina idraakan jaaziman waxaa ku baxay idraaku shayi shaygii in la gaaro la ogaado idraakan gaaritaan hayra jaazimin aan go'nayn shaki oo kugu jiro kale cilmi ma ahan kaas yaxtamilu bixayu meel yaxtamilu ay suurtoobayso cindahu isaga agtiisa an yakuuna shaygu inuu yahay calaa hayri اlwajhi aladii adrakahu sidii uu ku haleelaysay aan ahayn shay baa waxbaa lagu weydiiyey markaasaad jawaab bixisa laakiin waxay kula tahay jawaabtaas war amay sidaan ahayn oo si kala tahay ixtimaal baa kugu jiro cilmi ma ahan iyaduna maadaama ixtimaalba uu kugu jiro falaa yusamaa dalika cilman kaa cilmi laguma magacaabo uma in tarajaxa cindahu agtiisa hadday ka raajix noqoto axadu lixtimaalayni labadii ixtimaal midkood faraajixu dannun midka raajixa danni baa la yidhaahdaa waalmarjuuxu marjuuxana wahmun baa la yidhahda wahmun shaygan adigu marka waad sheegtay laakiin wuxuu kula yahay saanna waa ku suuragal saanna waa ku suuragal laakiin midda aad sheegtay bay kaaga badan tahay iyadaa raajix kula ah marka cilmi ma haysida danni baad meesha ku haysaa marka kan raajixaana danni waaye ixtimaalka marjuuxa ahna wuxuu noqonayaa wahmi wain tasaawaa hadday sinaadaan alamraani labada arrin fahuwa shakun labada ixtimaal midna kuuma raajixsana waa kuu siman yihiin shaki waa mas'alada shaki baa kaaga jira wbihada kan ayaa tabayana waxaa caddaanaya marka ana tacalluqa alidraaki biاlashyaai ana tacalluqa alidraaki shayga ogaalkiisa ku-xirnaanta uu ku xihan yahay bilashyaai ashyaada kal aatii sida soo socotoo kale yani shayga idraagaaga iyo aqoontaada sida uu ugu xirmaayo waa sida soo socoto cilmun ogaal ahaan inuu kugu xirmo cilmigu waa maxay wahuwa idraaku shayi shayga in la haleelo calaa maa huwa calayhi sida uu yahay idraakan jaaziman labo jahlun basiid jahli basiid ah wa huwa cadamu lidraaki inaan la haleelin weeyaan bilkuliyati duubduub ahaanba saddex jahlun murakab jahli murakab ah wa huwa idraaku shayi shayga in la haleelo calaa wejhin loo haleelo wej yukhaalifu maa huwa calayhi ka duwan waxaa shaygaas sida uu yahay anun anigu waxaa weeye wahuwa idraaku shayi shayga in la garto laakiin maca ixtimaali diddin shayga aad garatay didkiisa iyadoo suurtoodo suurtowdo maca ixtimaali didin did ixtimaalkiis marjuuxun didkaasoo laga raajixsan yahay wahmun wahuwa idraaku shayga shayga haleelidiisa maca ixtimaali didin did iyadoo ay suurtagal tahay shaygaa inuu leeyahay didkaasoo raajixin raajix ile wahmi danni baa ka horjeeda moogtahay lix shakun shaki wahuwa idraaku shay shaygii in la haleelo maca ixtimaali didin did iyadoo uu ku suurtoogo didkaas oo musaawin la siman ka kale aqsaamu lcilmi cilmiga qaybihiisa yanqasimu lcilmu cilmiga wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood daruuriyin wa nadariyin cilmigu labadaas u qaybsamaa cilmi daruuri nadari cilmiga daruuriga waa midkaan layska inkiri karin yani midka ay daruuri tahay qof kastaa daruuradiisa ay tusayso nadarigana waa midka deliil iyo baxdi u baahan cilmigu labadaas u qaybsamaa fadaruuriyu midka daruuriga maa yakuunu maa shay weeyaan yakuunu idraaku lmacluumi fiihi maa shay yakuunu uu ahaanayo idraakulmacluumi kan la ogaanaya haleelidiisa iyo ogaanshadiisa fiihi isaga dhexdiisa daruuriyan ay tahay shaygan aad ogaanaysaa wuxuu yahay haleelidiisu daruuri ah daruuriyan uu ahaanayo bixayu meel yadaru ilayhi oo u dhibaato qofka yacnii oo u dhibaatoon yahay inuu waxaa ogaado min hayri nadarin fiirfiirin la'aan wala istidlaalin daliil dalbidiisa la'aanteed iyadoon daliilba la baarbaarin kalcilmi ogaal oo la ogyahay biana alkulla kulligu akbaru min aljuzi juz inuu ka weyn yahay wa ana naara dabkuna xaaratun inay kulushahay wa anna muxamedanna rasuulullaahi uu yahay dabku waa kulul yahay muxuu u baahan yahay nadar iyo istidlaal iyo baxti miyuu u baahan yahay maya daruuradaada ku tusayso cilmiga daruurigaa waxaa laga kasbadaa laba shay xawaasta waa laga kasbadaa indhaha dhegaha sanka taabashada waxaasaa lagu gartaa dab inuu yacni kulul yahay xawaastaadaa ku tusayso tawaaturkana waa lagu fahmaa cilmiga daruuriga tawaaturka shay iska tawaaturo ummadda dhan ay isku si u sheegayso aday ma inkiri kartid magaalo baqdaad la yidhaahdo hadda inay jirto ma la inkiri karaana maya waxaa dhici karta annaga inaanan tegin baqdaad anna weligeen ma tegin maalan laakiin ma la inkiri karo seen lagu inkiri karin ummadda dhan baa sheegaysa kutubtiaan ku aragnaa dad hadda ku nool oo ka yimid aadaayo ama yanii yanii xawaadid ka dhacday oo caalamka oo dhan tabinayo kaakan lama inkiri karo marka nebigu inuu dhintoo kale sala allahu calayh waali wasalam waxawaaye daruuri waay waa cilmi daruuri ah waay baxi uma baahna nebiga inuu dhinto in kale laakiin dadku hadday ku dabagedoonto xaqaa'iqa sharciga oo dadku yacni fidno ama ay ku dhacdo yacnii ama yacni jahli fara badan iyo bidca ay ku dhacdo waxaasoo kale waxuu u baahanaa daliilii keen buu ku dhahda nebigu waa dhintay maya waa dhintay lama dhihi karo alambiyaau xayaa-un fii qubuurihim ee fii qubuurihim adaaba sheegaaya nebigu ma noole waa dhintay may ma la dhihi karo haddii nebigu inuu dhintay deliil baan u raadinaynaa meeshuu ku xabaalan yahay la yaqaanaa sidii dhaqitaankiisaa laga sheekeeyey sakaraatulmowtka markuu koray baa laga sheekeeyey caaisha ka sheekaysay dhabteeduu ku dhintay ay leedahay haddii nebigu uu nool yahay jihaadku waxaa lagu arki lahay salaadahu dadka tuji lahay cilmigaa la warsalahay muslimiintan saan isku khilaafsan baa uu xal u noqo lahay male waaas marka nebigu ma dhintay mase ma dhimanin waa daruuri laakiin in laisweydiiye maxaa keenayna bidcadaa keentay ayb iyo khuraafada cilmiga marka kaasoo kale waa nadari tawaturna muxuu ku yimaadaa cilmiga waxaan ujeedaa cilmiga daruuriga muxuu ku yimaadaa bilxawaasi ow bitawaaturi xawaastaada iyo tawaatur maqalka faraha badanood maqlayso Eh, ayb kaas waa kaas wاnadariyu cilmigu mid nadari ah buu leeyahay nadariga waa maxay maa yaxtaaju ilaa nadarin wixii fiirfiirin u baahan wastidlaalin baxi u baahan kalcilmi ogaal oo biwujuubi niyati niyada inay waajib tahay fi salaati salaadda dhexdeeda niyadu inay waajib salaada ku tahay ma la ogaa karo cilmi in baxi la sameeyo adilo la fiiriyo maana si kale laguma ogaan karo sooma fahmi marka kaasoo kale cilmi oo nadari ah weeyaan cilmi marka labadaas u qaybsamaa baxtigan hadda usuul macno badan kuma laha laakiin maadaama culimmada qaar ay ku dhex sheegeen ayuu sheekh u keenay wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslam calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin